alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiinkaynu ku soo jiray xadiiska boqoliyo afariyo konton wa can abi cabdillaahi jaabir ibni samurata radia allahu canhuma qaala kuntu usallii maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam asalawaat jaabir ibnu samura waxau yidhi kuntu waxaan ahaa waxaan ahaan jiray usallii mid tukanaya maca nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisa mid tukanayaan ahaan jiray asalawaati salaadaha mid ee la tukada nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ahaan jiray yani salaadaha faralkaa nebiga la tukan jiray calayhi salaatu wasalaam fa kaanat salaatuhu qasdan waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisu qasdan dhexdhexaad bay ahayd mid dheerna ma ahayn mid gaabanna ma ahayn wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna waxay ahayd mid dhexdhexaada bay ahayd mid aad u fara badan ma ahayn mid aad u yarna ma ahayn iyaduna dhexdhexaad bay ahayd rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey yacnii rawaahu muslim haddii la itlaaqo waxay ku dhacaysaa saxiixa laftiisa inuu ku soo wariyey xataa muqadimada saxiixiisa hadduu ku wariyo rawaahu muslimoo itlaaqan lama yidhaahdo waa faa'iido un markaa waxay ku tacalluqdaa yani cilmu xadiiska ya hadduu muqadimada saxiixa ku wariyo imaam muslim rawaahu muslim oo ilaaqan lama yidhaahdee rawaahu muslimun fii muqadimati saxiixihi baa la odhanayaa muqadimada lagu qaydaya muqadimada lagu qaydaya oo isla kitaabkii saxiixahay maxaa loogu qaydaya maa la yidhahdo rawahu muslim keliya waxaan loo odhanayn muqadimada uma shardin wuxuu saxiixa u shardiyey saas aawoodee isku shardi ma aha maadaama acla sixa oo uu u shardiyey kitaabkiisa saxiixa fii sulbi saxiix aanu muqadimada u shardinnin ee axaadiis duuna daalika ay ku dhacday iyo axaadiis saxiixayba iyo axaadiis sixada markaa halkii sare aan ka joogin mid walba ay leedahay isagoo mutaabaca aan u keenin waxay noqotay inay markaa kala istilaax noqoto saas aawadeed baa alxaafid ibnu xajar marka uu sheegaayo muslim muqadimada taqriibka wuxuu u qorayaa miim keli ah muqadimada saxiixa markuu sheegayana wuxuu u qorayaa muq miim iyo qaaf isku xidhan ayuu u qoraya muq haddaad aragto marka wuxuu uga jeedaa yani rawaahu muslim fii muqadimati saxiixi fii muqadimati saxiixi ya saas aawoodee culammadu waxay dhahen xadiis muqadimada saxiixa uu ku wariyey oo aanu sulbu saxiixa ku warinin muslim haddii rawaahu muslim oo keliya la yidhaahdo waxay dhahen waa khata waa khalad sax ma aha laazimku waxa in la qaydo oo muqadimada lagu qaydo marka waxa weeye itlaaq aad aragto hadda waxay ku dhacaysaa un silbu saxiix qawluhu qasdan hadalkiisa uu yidhi qasdan ay bayna atuuli waalqisar waxaa looga jeedaa dheeraan iyo gaabnibu u dhexeeyaa looga jeedaa dhexdhexaad bay ahayd bimacnaa mana dheerayn mana gaabnayn qasdigu waa saas ya waa dhexdhexaadka weeye alqasda alqasda tablugu waynagoo soo marnay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddiisuna inay dhexdhexaad ahayd khudbaddiisuna inay dhexdhexaad ahayd oo mid markaa dheerna ma ahayn mid gaabanna ma ahayn laakiin qisarka iyo duulku waa shay nisbi ah waayo shay walba marka loo eego shayga ka dheer wuxuu noqonayaa mid waxaweye gaaban shayga ka gaaban marka loo eegana wuxuu noqonayaa shay dheer buu noqonayaa saas aawoodee alcallaamatu ibnulqayim waxau yidhi yacni wuxuu ku kala duwanaadaa dherarka iyo gaabnidu waa umuur marka nisbiya waa arrin marka nisbi ahoo mid walba marka kaka dheer loo eegana wuxuu noqonayaa mid gaaban kaka gaaban marka loo eegana mid dheer buu noqonayaa mid dheer buu noqonayaa saxaabadu intay u yaqaaniin dhexdhexaad intay u yaqaaniin dherar intay u yaqaaniin gaabni ya haddaad camalkii nebiga u noqoto calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa axaadiista saxiixu inay tilmaamayso nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda duhur baa la qiimi jiray marka salaadda duhur la qiimo ayuu salaadda duhur geli jiray nin saxaabada ka mida ayaa istiijo tegi jiray oo halkaa baqiic u dhow yacni korka u qaban jiray xaajadiis waa soo xaajo gudan jiray waa soo noqon jiray waa weysaysan jiray ragcadda koowaad buu ka soo gaari jiray dhexdhexaadka nebiga la sheegay waa saas maaha qabqabqabqabqabqab qaar baan faatixada ka akhrin kareen waxaasona sa maxay akhriyeen qaar baa rukuucdaan lagu gaadhayn samica allahu liman xamida intay dadku soo toosayaanba waa sujuudayba samica allaahu liman xamida marka la yidhi ya dhulkaabuu galay durba hadda dadku weli ismay taagin waa intay kacayeen foor ka kacayeen ya otalo taloo samica allahu liman xamida mooyaane mian wax kalaba akhrin ragcaddii koowaad ee duhur oo salaaddu jahriye aynay ahayn oo sirriye tahay baa xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaya markuu nebigu galo buu ninku korka u bixi jiray si uu u soo xaajo guto oo soo isjoodo dabeedna waa soo dhamaysan jiray waa ka soo noqon jiray waa weysaysan jiray weysadiisa intuu bilaabo weysaysan jiray ragcadda koowaad buu kasoo soo gaari jiray xadiistaasi fii saxiix muslim ba kusuganta addamaarta xadiiska nasaa'i wuxuu sheegayaa kaana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ya'murunaa bitakfiif wa ya'ummunaa biasaafaat nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadda inaannu fudaydinina waa na amri jiray saafaadna waa in lagu tujin jiray yani suuratu saafaat yacni in lagu tujiyaa takhfiifka inay ka mid tahay baa xadiiska laga qaadanaya salaad maqhrib buu nebigu wuxuu ku tujiyey suuratu alacraaf oo labada ragcadood u kala qaybiyey imise maqre jisii laba maqre marka waxaa weeye maqhribka waxaa loo yaqaanaa wakhtigiisu dee inuu yahay wakhti gaaban oo wakhti qasiira yahay haddana salaad maqhrib buu markaysaa acraaf u kala qaybin jiray calaa kulli xaal yacni hadiga nebiga sala allahu aleyh wasalam baa fasiraya qasdiga markaa saxaabadu ay sheegayaan oo tilmaamayaan ya taasa markaa fasiraya amaa xadiidka ku saabsan nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni suuradahan waa shamsi iyo maa ku tujisaan suuradaha la midka ah salaaddu waxay ku saabsanayd cishe alcallaamatu ibnuqayim wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha waa kala duwanaa waxyaalaha uu ku tujiyaa salaada cishe sida badan waa gaabin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha wuxuu ugu dheerayn jiray salaadda subax salaada subax buu salaadaha ugu dheerayn jiray dee qur'aan alfajri baabaa la yidhi maxaa qur'aanalfajri loo yidhi oo salaadda loo gaabiyo laba ragcadood qura looga dhigay ansab waxay u tahay qur'aan badan in lagu akhriyo qur'aan badan in lagu akhriyo hadda maarata ilaa lixdan aayadood weliba lixdanka aayadood suwarka marka waxa weeye aayaadku dhaadheer yihiin marka lagu akhriyo ama aayaadku dhexdhexaadka yihiin dee wakhti door ay qaadanayaan wakhti doora ayay markaa qaadanayaan marka calaa kulli xaal xadiis kale waxaa ku soo arooray in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina tuula salaati arajuli wa qisara khudbatihi ma'inatun min fiqhihi qofka salaadiisu inay dheeraato khudbaddiisuna gaabataa waxay ka mid tahay calaamaadka faqiihnimadiisa yani khudbaddana in la gaabiyo waa jawaamic lagu hadlo yaa hadalla koobkooban oo mukhtasara macnahooduna ballaaran yihin salaadana la dheereeyaa waxay ka mid tahay calaamaadka fiqigiisa laakiin dheerayntaas calaa kulli xaal haddii dheerayntii yacni badnayd lagu xambaaro waxaa looga jeedaa waa markuu gaarka yahay oo keligii yacni marka uu yahay oo gaar u tukanayo amaba cid markaa doonaysa salaadda in loo dheereeyo gaara iyaguna ay yihiin tan caamkee dadka ka dhaxaysa aynay ahayn cid weliba soo gelayso kii danta lahaa iyo kii xanuunsanayey iyo kii yacni markaa gaboobay iyo mid waliba marka uu imanayo aan marka ahayn marka mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa fa kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu boqol iyo shan iyo konton wa abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala aakha nabiyu sala allahu aleyh wasalama bayna salmaana wa abi darda abi juxayfa oo wahbi bni cabdillaahi suwaa'i ah ayaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu walaaleeyey salmaan iyo abidardaa buu walaaleeyey fa saara salmaanu abadardaa wuxuu soo booqday salmaan baa wuxuu soo booqday walaalkii abadardaa buu soo booqday yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu saxaabada isugu xidhxidho oo marka waxa weeye ay isugu xidhnaadaan ayaa khaas ahaan muhaajiriintii ansaartii sida qaalibka ah nin muhaajira iyo nin ansaara ayuu yidhi maanta laga bilaabo walaala idinku tihiin ya saasuu isugu xidha badiba waxay ahaan jireen waa haalibkee eh, min khayr ilkhaalib waa jiraye eh. nin ansaari ah iyo nin muhaajir ah yacani saasay ahaan jireen saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u walaaliyey waagaa hore walaalayntaa la walaaleeyey way isku dhexli jireenba laakiin markii dambe xukunka in laysku dhaxlo waa la nasakhay wuxuu noqday xukun mansuukha ayuu noqday wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin yacni qaarkoodba qaarka kale uga awlaysan yihiin marka waxay noqotay in qaraabadii laysku dhaxlo saasay noqotay yacni ciddii marka ukhuwadaa hore loo sameeyeyna waxay markaa noqdeen inay marka waxa weeyaan yani biriga iyo ixsaanka iyo samafalka iyo wasiyada iyo ashyaadaasun ya in marka ay ku intifaacayaan saas inay noqoto hadda wax la samayn kara ma aha oo dee laa xilfa fi lislaam yani waxa weeye markii dambe taxaaluf wax la odhan jiray yani waxay noqotay dib uma jirayo laakiin kii hore in la istisxaabi karo waa la tilmaamay sida xadiiska saxiixu tilmaamayo laa xilfa fi lislaami wa ayuma xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ila shidda waa hadduu waafaqayo sharciga waafaqayo hadduu markaa baatil yahay oo sharciga aanu waafaqaynin shidda looma kordhin lamana adkayn albaatil kasmihi baatil yani saas wey riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa laa tuxdisuu xilfan fi lislaami ha ku soo darrisiinina xilfi iyo taxaaluf islaamnimada gudaheeda laa xilfana waa maxay cumuumkii bay nas ku tahay ya oo dee waa idaa buniyat maca وفي fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida buniya aw ziida min أو aw صيغة siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqaraafi laa yacmu aakha nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu walaaleeyey bayna salmaana wa abidarda iyo abidarda oo magaciisa loodhan jiray cuwaymir bazaara salmaanu abidardaa wuxuu ahaa min alansaar laakiin salmaan isagu muhaajir ma ahayne dee madiine ayuu markaa ku islaamo madiine inta la keenay isagoo cidi addoonsatoo dulman loo addoonsaday ayaa markaa waxa weeye madiine ku islaamay marka dee muhaajiriintii kama mid ahayn fa zaara salmaanu salmaan baa wuxuu soo booqday abaddardaa'i buu soo booqday fa ra'aa umma dardaa umma dardaa buu arkay mutabadilatan iyadoo basiiradaysan bimacnaa dhar qurux leh aan sidan oo dharkii shaqadoo kale iska sidata yaa qof dumaroo ninkii u joogoo kale aan markaa muuqaalka u muuqan mutabadila waxaa laga tilmaamayaa dhar aan quruxsanayn oo dharkii shaqadoo kale iyada iska seeta fa qaala laha wuxuu ku yidhi salmaan laha ummu dardaaganna waa ummu dardaa dee alkabiira ah, ummu dardaagii weynayd weeye umu dardaa asakiira iyadu marka waxaa weeye dee taabiciyad bay ahayd min hiqaati taabiciyaat bay ahaydoo iyadu way dembaysay laakiin ummu dardaa ilkabiira weeye waa tii saxaabiyadda ahay fa qaala laha wuxuu ku yidhi maa sha'nuki xaalkaagu muxuu yahay yani maxaad sidaan markaa muuqaalkaagu yahay qaalat waxay ti way fahantay qaalat waxay tidhi akhuuka walaalkaa abudardaa'i abudardaa ah laysa lahu xaajatun fi dunya adduunyada wax dana kuma leh adduunyada wax dana kuma leh ninkani aakhiru ku tegan yahay oo nin adduunye xaalaynaya markiisa waxa ma aha riwaayaadka qaarkood waxay kordhiyeen fii nisaa'i dunya dumarka adduunyada dan uma leh xuuralciin iyo waxbaa u hilaacayo cibaadadu saa ugu dadaalaya oo yacni markaysa markaa zawje aad u tagtid iyo ya nin marka waxa weyaan hadda dee arrinkaa doonaya uma eka fa jaa'a waxa yimi abudardaa abudarda baa yimi fa sanaca lahu acaaman markan hore wuu maqnaa markan hore wuu maqnaa fasanaca lahu ay lisalmaana salmaan wuxuu u sameeyey acaaman cuntuu u sameeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi abudarda lahu ay lisalmaana wuxuu ku yidhi kul cun fa innii saa'imun cun buu yidhi anigu waa soomanahaye cun waa soomanahaye qaala wuxuu ihi maa ana biaakilin anigu mid cunaya ma ihi xataa taakula ilaad cunto ilaad cunto cuni maayo haddaad doonaysa inaan cuno ilaa cun soonkanna waa soon sunna ah soon sunna ah weyi soonka dee inuu ka jebiyona waa rabaa ya soonka inuu ka jebiyona waa rabaa oo dee darsi siiyo darsi qaala maa ana biaakilin anigu maahi mid cunaya xataa taakula ilaad cunto cuni maayo fa akala waa cunay abudardaayo soonkiibuu jebiyo waa la cunay falammaa kaana alleylu markii habeenkii xasilay ay wujida leylu ama xasala leylu kaana taamma dahaba abudardaa'i abudardaa wuxuu doonay yaquumu inuu kaco oo qiyaamu leyl u kaco faqaala lahu wuxuu ku yidhi salmaan lahu ay liabidardaa wuxuu ku yidhi nam seexo nam seexo fa naama waa seexday uma dahaba haddana wuxuu u qasdoo doonay yaquumu inuu kaco ayuu doonay faqaala lahu wuxuu ku yidhi nam seexo mar labaad falama kaana min aakhiri leyli isaguna waa maqla markii habeenka aakhirkiisii uu ahaaday qaala salmaanu salmaan wuxuu yidhi qum ilaana hadda kac hadda kac buuri fa sallayaa labadoodii waa tukadeen fa qaala lahu salmaanu salmaan wuxuu ku yidhi inna lirabbika calayka xaqa rabbigaa waxa u sugnaaday calayka korkaaga ugu sugnaaday xaqan xaq rabbigaa xaq buu kugu leeyihi wa inna linafsika calayka xaqa naftaadana waxa u sugnaaday oo korkaaga ugu sugnaaday xaqan xaq wa liahlika calayka xaqan ehelkaana waxaa u sugnaaday calayka korkaaga ugu sugnaaday xaqan xaq fa acdi kula dii xaqin xaqahu waxaad siisaa mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisa sii fa ata nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga ayuu u yimi fadakara dalika lahu nabigii buu u sheegay calayhi salaatu wasalaam qisada faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa saxaabadii nebigu u walaaleeyey siday isugu xidhnaayeen ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ziyaarada iyo booqashada walaaluhu isa soo booqanayaan iyo say u fiican tahay waxaa laga qaadanaya martisoorka cidda martida in la martisooro oo la wanaajiyo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya martidu markay wax cunayso in lala cuno ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa eh, ciddii marka waxaweeye yani calaaqa gaari ka dhaxayso in dee u kurgalo reerkiisa wadhiisa waa ku sugan tahay oo su'aasha iyo weydiinta iyo umuurahaasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii marka waxa weeye mubaalaqa inay samaynaysaa ay muuqato in loo nasteexeeyo mubaalaqada inuu iska daayo oo dhexdhexaadka la yimaado yacni marka ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sida dee ansabkee ugu fiican in lagu irshaadiyo oo inuu markii dambe wuu amray mararkii horena waa ka reebay oo wuxuu yidhi nam yacni seexo yacni saas yadaabuu ku yidhi waxaa laga qaadanayaa fiqiga salmaan baa laga qaadanaya siduu faqiih u ahaa umuruhu sheegay siduu marka waxa weye nebigu u rumeeyey eeg wuxuuhi inna lirabbika calayka xaqan wa inna linafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan faacdi kula dii xaqin xaqa waa kelmado cajiib ah faacdi kula dii xaqin xaqa yani waxa weeye siduu jaamic u yahay balaa eeg cid kastoo xaq leh xaqiisa sii nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaa uu salmaan yidhi waa saxgareeyey oo wuxuu ku tilmaamay inay sax tahay waxaa laga qaadanayaa cidda markaa loo nasteexeeya nasteexada inay qaadato markuu yidhi nam waa yeelay markuu yidhi nam waa yeelay markuu yidhi qum waa kacay haddamaarata taasna waa laga qaadanaya fa sallayaa marka la yidhi yacni waxa weeye culamada qaar waxay ka qaataan in laysku xidho qiyaamu leylkii yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkoodee jamcu waa ku tukan jiray qiyaamu leylka laakiin ma daa'imi jirin inuu xilli walba yacni oo habeenkii ka mida inuu jamac marka ku sameeyo bacdu ahlicilmi oo ku yidhi waxay aqbali kartaa in zamanka xaggiisa ay isku wakhti tukanayeen laakiin aanay isku jamacsanna waa aqbali kartaa waa jirta laakiin labada weji waxaa daahira yacni marka wejiga hore ayaa adhara xadiiska boqoliyo kontonyo lix wa can abi muxamedin cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala ukhbira anabiyu sala allahu aleyh wasalam anii aquulu wallahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyla maa cishtu cabdulaahi bnu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegoo looga warramay annii aquulu anigu inaan odhanayo wallaahi allah baan ku dhaartay la asuumanna soome oo soome oo soome annahaara maalintii wala aquumanna kace oo kace oo waa kacaya alleyla habeenkii maa cishtu muddadaan noolahay oo dhan saasaa layga sheegay oo nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay waxau idhi sala allahu alayh wasalam anta aladii taquulu dalik adigu ma kii baa tahay sidaa yidhi waa su'aal bay u dhacaysaa min baabi xadfi hamsati alistifaam faqultu waxaan ku idhi lahu nebiga calayhi asalaatu wasalaam qad qultuhu biabii anta wa ummii yaa rasuula allah waan idhi baan ku idhi biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday baa marka anta mafdiyun aad tahay mid markaa lagu furtaye waan idhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam fa innaka adigu laa tastatiicu daalika sidaa ma kari karaysid sidaa ma kari karaysid oo ma wadi karaysid fasum wa aftir wa nam wa qum fasum soon maalmaha qaarkood wa aftir afur maalmaha qaarkood wa nam seexo wa qum kac yacnii habeenka qayb ka midana seexo qayb ka midana kac yacnii wakhtiga qaybi wa sum min ashahri bisha waxaad ka soontaa salaasata ayaam saddex maalmood soon inta kalena afar bilaha kale koob iyo tobanka marka ramadaan laga yimaado saddex maalmoodna soon bil kastaba inta kalena afur fa ina alxasanata bicashri amhaaliha maxaa yeelay fa ina alxasanata xasanadu bicashri amhaaliha waxay ku sugan tahay toban yada la miday ku sugan tahay bimacnaa halka xasanaad la timaaddo toban goor baa lagu lamalaabayaa soonkaad maalin soonto toban baa lagugu dhufanayaa marka haddaad saddex maalmood soonto waxaad ka dhigan tahay sidii bishoo dhan ruux soomoo kalaad ka dhigantay daalika midlu siyaami dahri taasina waxay ahaatay wakhtigoo dhan soonka la soomayoo kalay la mid ahaatay xagga masuubada ajarka yacnii saasay ka dhigan tahay mudaacafada lagu labanlaabayo qultu waxaan idhi cabdullaahi bnu camrin baa odhanaya innii utiiqu afdala min daalik waxaan kari karaa intaa in ka fadli badan baan awoodi karaa oo waan ka sii badin karaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fasum yowman maalin soon wa aftir yowmayni laba maalmoodna afur qultu waxaan idhi innii anigu utiiqu waxaan awoodi karayaa afdala min daalik wax sidaa ka sii fadli badan baan awoodi karayaa waan ka badin karaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam fasum yowman wa aftir yowman maalin soon maalinna afur fadalika siyaamu daawuuda sala allahu calayhi wasalam wa huwa acdalu siyaam kaasi waa soonkii daawuud nebiyullaahi daawuud soonkiisii weeye maalina waa soomi jiray maalina waa furi jiray wakhtigaba sidaasuu ku wadi jiray wa huwa acdalu siyaam waana soonkii ugu fadliga badnaa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo bukhaari uu soo wariyey huwa afdalu siyaam soon waa kii ugu fadliga badnaa yacnii acdal baa ixtimaal geli karaa macnaa afdalna waa u fasilmi kartaa si kalena waa u fasilmi kartaa daad riwaayadani laakiin markaa waxay ku caddahay afdalnimada sariix bay ku tahay ta kale markaas sariix baynay ku ahayn walow macnuhu daahir sida ha ku ahaadee fa qultu fa innii utiiqu afdala min dalik waxaan haddana ku idhi buu yidhi cabdullaahi bnu camrin baa odhanaya fa anigu utiiqu waxaan karaayo awooda afdala min daalika sidaa wax ka fadli badanoo ka fadli badan oo ka badan ayaan awoodaa fa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa afdala min daalik wax sidaa ka fadli badani ma jiro wax sidaa ka fadli badani ma jiro wala an akuuna qabiltu halaasata alayaami alatii qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama axabbu ilaya min ahlii wa maalii intan wuxuu odhanayaa berigii dambuu odhanayaa markii dambe uu da' noqday sidii inuu la yimaadaana ay ku cuslaatay ayuu wuxuu yidhi wala an akuuna inaan noqdo yacnii allah baan ku dhaartay ee la an akuuna inaan noqdo laamku waa laamu lqasam waa kor dhigan yahay laamkanoo kale dadka qaarkood waxa dhacda inay hoos dhigaan aad maqlayso iyadoo la odhanaayo lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan waana la'an yahdiya allaahu la'an laamku kordhigaya wuuyi yacni marka waxa weeye laamkani wuxuu noqonayaa ama laamu libtidaa ama laamu alqasam culamada qaarkoodba sida ay yidhahdaan marka anta iyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya mubtadihii buu noqonaya ay lahidaayat allaahi bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam tanna waa saasoo kale wala an akuuna ay wala kownii qabiltu halaasata alayaami alatii qaala rasuulu ullahi sala allahu alayh wasalama axabbu ilaya min ahlii wa maalii axabbu baa khabarkii ah wala an allah baan ku dhaartaye inaan ahaado inaan noqdo qabiltu mid aqbalay inaan noqdo oo yeelay alhalaasata alayaami saddexda maalmood maalmaha saddexda ah allatii taasoo qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu yidhi saddex maalmood soon uu sidaa igu yidhi maquulu qowlkii waa la xadfo hadalka horaa laga garanaya axabbu ilaya waxaan ka jeclahay min ahlii ehelkaygiiyo wa maalii maalkayga yacnii ehelkaygiiyo xoolahaygaba waxaan ka jeclaan lahaa maalintaa inaan aqbali lahaa saddexdaa maalmood ee nebigu igu yidhi soon inta kalena af wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alam ukhbar miyaan layga warramin annaka tasuumu annahaara wa taquumu alleyl miyaan layga warraminoo lay sheegin annaka tasuumu nahaara inaad adigu maalintii soonto wa taquumu leyla habeenkiina aad kacdo oo habeen oo dhanna aad markaas salaad u taagantahay qiyaamu leyl oo dhanna aad soomantay qultu waxaan idhi cabdullaahi bnu camrin baa odhanaya balaa yaa rasuul allah haa waa jirtaa rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wassalaam falaa tafcal sidaa ha yeelin inaad maalin oo dhan soonto maalinna aanad afurin bimacnaa maalmaha yacnii nahyiga ah mooyaane ee inta kale soon aad isugu bixiso sidaa ha yeelin habeen oo dhanna inaad kacdo ha yeelin saas qaybi wakhtiga sum wa aftir soon ay fii bacdi alayaam wa aftir afur fii bacdi alayaam maalmaha qaarkoodna afur wa nam seexo erayga nam oo kale dadka qaarkood wax dhacda inay qaldaan oo num ay yidhaahdaan waana kalad waa naama yanaamu lam yanam nam weeye nam yacnii nuunku waa kordhigay marka waa in layska jiraa wa nam waqum wa nam seexo yacnii habeenkii qayb ka mida seexo nafta xaqeedii siiya jidhka wa qum ka haddana qayb ka mida fa inna lijasadika calayka xaqaa fa inna lijasadika jidhkaaga waxaa u sugnaaday calayka korkaaga waxaa ugu sugnaaday xaqan xaq baa ugu sugnaaday ama fa inna lijasadika jidhkaaga waxaa u sugnaaday calayka xaqan xaal xaqaasi uu ahaaday kaa'inan calayka mid korkaaga ku sugan waxaa u sugnaaday xaqan xaq baa u sugnaaday wa inna licaynika ee ishaada waxaa u sugnaaday indhahaagaa loo jeedaa macrifa loo idaafeeye calayka xaqaa xaal markaa xaqaasi kaa'inan calayka korkaaga ku sugnaaday xaqan xaq baa ku sugnaaday wa inna lisawjika ooridaada ama xaaskaaga waxaa u sugnaaday calayka xaal xaqa soo socdaa kaa'inan calayka korkaaga uu ku sugan yahay xaqan xaq baa u sugnaaday oo korkaaga markaa ugu sugnaaday wa inna lisawrika cidda markaa waxa weeye martidaada ah ama ku soo booqata ee waxaa u sugnaaday calayka korkaaga xaal xaqa soo socdaa kaa'inan calayka korkaaga mid ku sugan uu yahay xaqan xaq baa u sugnaado qofka martidiina xaq buu kugu leeyahay wa inna bixasbika an tasuuma min kulli shahrin alaasata ayaam waxaa kaafigaaga ku sugan oo ku kaafinaya inaad soonto bil kastaba saddex maalmood inaad ka soonto fa inna laka bikulli xasanatin cashra amhaaliha waayo waxaa kuugu sugnaaday xasano kastaba toban la mid mida kugu sugnaato toban goor baa lagu labalaabayaa yaa yacnii markaa labanlaabka toban laab baa lagu labanlaabaya fa idan daalika siyaamu dahri markaasba marka toban goor lagu labanlaabo wuxuu noqonayaa kaasi wakhtigaba soonkiisii buu noqonayaa oo sannadkao dhan inaad sooman tahay baad ka dhigan tahay haddaad bil kastaba saddex maalmood soomayso saasood ka dhigantay fashaddadtu waan adkeeyey buuyi oo naftaydaan ku adkeeyo fashuddida calaya markaasaa laygu adkeeyey bimacnaa waxaan idhahdaa waan awoodaayoo sidaasaan markaa wax ka badan awoodayaaba waa laysii daayaa nebigu waa iu oggolaadaa qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow innii ajidu quwatan waxaan helayaa xoog oo markuu dee ruuxu dhallinyaro yahay dee firfircooni iyo markaa xoog buu hayaa wax badan buu kari karaa hadduu markaa cibaadadii ku maman oo cibaadadii ay u dhadhantay waxaa laga yaabaa inuu isyaha ka badi ka badi ka badi ka badi ayaa suuroobi karta dadka aadka u cibaadada jeceli marka dee cibaadadii markuu weynaadee da' noqdo sidii uma ilaalin karo intii oo kale lama iman karo markuu xoogga ahaa la iman jiray qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sim siyaama nabiyi illaahi daawuuda walaa tazid calayh sum soon siyaama nabiyi illaahi nebiga ilaahay soonkiisii soon yacni nebiga ilaahay soonkiisii soon la mida soon daawuuda daawuud ahaa ay mila siyaami nabiyi illaahi daawuuda walaa tasid calayhi ha ka badin oo intaa ha ka kordhin qultu waxaan idhi buu yidhi cabdulaahi bnu camrin wamaa kaana siyaamu daawuud muxuu ahaa soonkii daawuud qaala nisfu dahri wakhtiga barkii ayuu ahaayo maalina waa soomi jiray maalina waa afuri jiray wa kaana cabdullaahi yaquulu bacdamaa kabir cabdullaahi ibnu camrin wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaan jiray bacdamaa kabira markuu weynaaday ou da' noqday kabira waxaa loo isticmaalaa waa weynaanshaha xagga da'da ah waxaa kale jira kabira iyo kabura iyo kabara kabira waxaa loo isticmaalaa da'da keliya marka leeyahay da'diisaa weynaatay waxaa la odhanayaa kabira waa kabira yakbaru maaddada qur'aanka waxaa ku yimi mudaariceeda ku yimi wa bidaaran an yakbaruu markay an yakbaruu lagu keenay yafcalu inay tahay mudaariceeduna waxaad garanaysaa maadigeedu inuu ahaa facila maya sida sarfiga lagu yaqaanno ficilka yafcalu uu ku yimaado mudaariceedu waxaa la garanayaa inaan mudaariceedu facula iyo facalatoonna aanu ku iman oo facula inaanu ku iman baa la garanaya wax allo waxa maadigeedu facula yahay mudaariceeduna wuxuu noqonayaaba yafculu ya facula hadduu ahaan lahaa yafculu keliyun buu ku iman lahaaba facalo inuu noqdaana ma suuragal ahoo ficilka mudaariciisu yafcalu yahay maadigiisuna inuu facalo noqdaa oo caynulkelima bacda weeyaan haddee inay maadig iyo mudaaricaba wada kor dhigantaa ma dhici karto inay tahay xalqiyulcayn ama xalqiyullaam inuu yahay ficilkaasi mooyaane ama tadaakhulu luqatayn inuu ku yimaado mooyaane si kale maba suuragal ahaa in labada markaa maadig iyo mudaarica labadaba caynulkelima ay kor dhigantaa ma dhici karto waxaad tacayuntay markaa facila inay ahay taasi waa dhirindhirinta dhirinta markaa maaddada qur'aanka in laga daliishanayo marka carabi waxay ugu hadashay da' hadday ku saabsan tahay weynaantu in la yidhaahdo kabira la yidhahdo sheekhii danuushari la odhan jiray waa kii markaa ku cabbiray labada beyt kabirtu bikasri ilbaa'i fi sinni waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa khayru yaa saaxi wa fi ljismi waalmacnaa kaburtu bidammiha mudaaricuhu bidammi ja'a biiidaaxi haddii jidhkiisaa weynaaday loo jeedo ama xajmigiisaa weyn ama nafuhu ku weyn yahay macnawi ahaan haddii loo jeedana kabura yakburu bay ku timaadaa qur'aankana waa ku timi kabura maqtan iyo markaa meelo kaleba waa ku timi qur'aanka hmm. qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum ama kabarahu marka la yidhaahdo mutacadi ba iyadu u timaadaaye wuu ka weynaado weynaantuu ka badiyey ayaa la yidhaahdaa iyadu muqaalabay u timi wuxuu yidhi wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu camrin yaquulu mid yidhaahda bacdamaa kabira markuu weynaaday dabadeedee da' noqday yaa laytanii qabiltu ruksata anabiy sala allahu aleyh wasalam yaadu waa litambiih sida saxiixa ah bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan waa munaado waxay markaa ka dhigmaysaa yacnii in markaa munaadihii la qadarayo laakiin sida fiican waa sida hore yaa laytanii jeclaan lahaaya qabiltu inaan aqbalo yaa laytanii la odhan maayo hooggaygaay ama halaagaygaay iyo wax la mida oo weyl loo fasiri maayo waa xarfu tamanin weeye yaa laytanii qabiltu alla maan aqbalo alla maa in yeelo yaa jeclaan lahaayaa inaan yeelo rukhsata nabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga calayhi salaatu wasalaam rukhsadiisii uu ii rukhseeyoo yidhi intaa iska yareeyo intan samee wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo iyaduna saxiixa ku sugan alam ukhbar miyaan lay sheegin inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annaka tasuumu dahra adigu wakhtigoo dhanba inaad soonto wa taqra'u lqur'aana kulla leyla qur'aankana aad akhrido habeen kasta bimacnaa aad khatimtoo dhammayso faqultu waxaan idhi bala haa waa jirtaa taas inaan markaa yeelo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow walam urid bidaalika ila alkhayr ugamana jeedin sidaas khayr waxaan ahayn ugama jeedin sidaa waan yeelaa waxaanse u yeelaa anoo khayr doonaaya walam urid bidaalika sidaa ugama jeedin ila alkhayra khayr mooye wax kale ugama jeedin qaala wuxuu idhi fasum waxaad soontaa sawma daawuuda ay misla sawmi daawuuda soonkii nebiyullaahi daawuud mid la mida soon fa innahu nebi daawuud kaana wuxuu ahaa acbad annaasi dadka ka ugu cibaadada badan buu ahaa waqra'i alqur'aana qur'aankana akhri fii kulli shahrin bil kasta akhri akhri waxaa loo jeedaa bimacnaa khatin oo dhammee intaad akhrido dhammee sida taynu soo marraba inugu fasiray in laga tilmaamayo dhammaynta uu khatimayo wa taqra'u alqur'aana kulla leyla bimacnaa takhtimuha in laga tilmaamayo qiraa'ad ku khatintaay ku dhammaysa habeen kasta waqra'i ilqur'aana qur'aanka akhri fii kulli shahrin bil kastaba oo bishii hal mar dhamme qultu waxaan idhi cabdulaahi bnu camrin baa odhanaya yaa nabiy allaahi nebigii ilaahayow innii anigu utiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika sidaa wax ka fadli badanoo ka mudan baan awoodaa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam faqra'hu qur'aanka waxaad akhridaa fii kulli cishriin labaatankii maalmood ee kastaba qur'aanka akhri oo labaatan maalmood ku khatin oo ku dhammee qultu waxaan idhi yaa nebiy allaahi nebiga ilaahayow innii utiiqu afdala min daalik waxaan karaa intaa wax ka badan bimacnaa inaan ka yareeyo oo muddo ka yar ku khatimaan awoodaa qaala faqra'hu fii cashrin toban maalmood ku akhri qur'aanka buu yidhi waa soo jeedintii saddexaad qur'aanka toban maalmood ku akhriyo oo toban maalmood ku khatin qultu waxaan idhi yaa nabiy allaahi nebiga ilaahayow innii anigu utiiqu waxaan awoodaa oo kara afdala min daalika sidaa wax ka fadli badan qaala faqra'hu akhri qur'aanka fii sabcin toddoba maalmood gudahood ku akhri walaa tasid calaa daalik mararkii hore walaa tasid kuma darin markan wuxuu raaciyey walaa tasid calaa daalika sidaa ha ka badin ha ka siyaadin oo in ka yar ha kusii khatimin wuxuu doonayaa inuu u dhimriyo fashaddadtu waan isku adkeeyey buuhi naftaydaan ku adkeeyey oo fa shuddida calaya dabeedna waa laygu adkeeyey bimacnaa waa layga yeelay wa qaala liya anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka laa tadri adigu ma garanaysid lacallaka yatuulu bika cumur waxaa laga yaabaa yatuulu bika inuu kugu dheeraado cumurun cimrigu inuu kugu dheeraadaa laga yaabaa da' noqoto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen cidda uu nebigu ku yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam taraji ahaan uu ku yidhaahdo lacallaka kada waxaa laga yaabaa inay sidii u noqoto qaala wuxuu idhi fasirtu waxaan noqday ila aladii kii qaala liya nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu igu yidhi ayaa noqdo dee da' baan noqday ya falammaa kabirtu markii aan weynaado da' noqday oo aan gaboobay wadidtu waxaan jeclaystay annii kuntu inaan ahaan lahaa qabiltu mid yeela inaan ahaan lahaa rukhsata nabiyillaahi nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam oo muxamed ahaa rukhsadiisii uu ii ruqseeyey inaan yeeli lahaa baan jeclaysan lahaa yaa sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd wa inna liwaladika calayka xaqaa ilmahaagana waxaa u sugnaaday calayka xaal xaqaasi kaa'inan calayka korkaaga ku sugan yahay xaqan xaq baa u sugnaaday ilmahaaguna xaq buu kugu leeyihi waxaa loo dabdiyey liwaladika iyo liwuldika liwaladika marka la yidhaahdo waa ilmahaaga liwuldika marka la yidhaahdana wuldi waa jamac waa ubadkaaga mm, awlaaddaada wuldi waa jamac wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd laa saama man saama alabad laa saama ma soomin man saama alabad ka weligiiba soomo soon isugu bixiyo aan afurini kaasi maba soomin salaasan saddex goor baa nebigu sidaa ku celceliyey laa saama man saama alabad bacdu ahlicilmina waxay u fasireen inay tahay habaar ay ducaa tahay oo laga tilmaamayo yaanu soomin kii wakhtigaba soomay kii afuri waaye yaanu soominba yacni waqaanu soomin yacni markaa sidaasna bacdigaa u fasiray laakiin ikhbaar inay tahay oo khabarnimo loo fasiraa fiican khabarnimo in loo fasiro ayaa fiican wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo iyaduna saxiixa ku sugan axabbu siyaami ila allahi tacaala siyaamu daawuud soon ilaahay agtiisa waxaa loogu jacayl badan yahay soonkii nebiyullaahi daawuud wa axabbu salaati ila allahi tacaala salaatu daawuud salaadna waxaa loogu jacayl badan yahay xagga ilaahay xagga allaah salaatu daawuud salaaddii nebiyullaahi daawuud muxuu samayn jiray kaana yanaamu nisfa alleyli wayaquumu hulusahu wa yanaamu sudusahu kaana wuxuu ahaan jiray nebiyullaahi daawuud yanaamu mid seexda nisfa leyli habeenka nuskii buu seexan jiray kala kalabadhow badh oo badhka hore ah ayuu seexan jiray wa yaquumu hulusahu wuxuu kici jiray saddex meeloodou meel ahaan habeenka marka saddex dalool loo qaybiyo dalool ahaan buu kici jiray wa yanaamu wuxuu seexan jiray sudusahu habeenka lixaadkiisa ama lix meelood marka loo qaybiyo meel ahaan buu seexan jiray haddana wa kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman waxaanu ahaan jiray mid maalinna sooma maalinna afura walaa yafiru idaa laaqaa walaa yafiru mana carari jirin idaa laaqaa markuu cadowga gaalaad la kulmana ma carari jirin ee goobta waa sugnaan jiray wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camrin ankaxanii abii imra'atan daata xasab wuxuu yidhi ankaxanii waxa ii guuriyey abii aabbahay baa ii guuriyey imra'atan qof dumara ayuu ii guuriyey inan buu ii guuriyey daata xasabin sharaf aabbayaal u saaxiiba oo yacni markaa waalidadeed ay sharaf badnaayeen wa kaana wuxuu ahaan jiray wuxuu sheegayaa waa camr bnu caasi ayuu sheegayaa waa aabbihii cabdullaahi bni camrin aabbihii weeyaan wa kaana wuxuu ahaan jiray camr bnu caas ama camr bnu caasi yatacaahadu kannatahu mid waxa weeye ka warhaya oo marka waxa weeye waraysta oo ka warhaya kannatahu inanta uu sadega u yahay inankiisii uu qabo waa ka warhayn jiray waa waraysan jiray xogagaal inuu u noqdo arrinkooda ayuu dooni jiray ay imra'ata waladii kannatahu waxaa looga jeedaa waa afada ama oorida inankiisu qabo ayaa looga jeedaa waa sida halkan ay ku tahay wa ilaa kannada asal ahaan iyada kuma gaar ahaa laakiin waa ka mid waxa lagu itlaaqo oo inanta walaalkaa qabo ama inankaagu qabo mid walba kannay carabtu yidhaahdaan kannatahu ya ayay yidhaahdaan laakiin mawdican waxaa loo jeedaa waa inantii saddaga u ahaa ee inankiisu qabay yani camr bnu caasi iyo inankiisu u qabay fayas'aluhaa wuxuu weydiin jiroo ka waraysan jiray can baclihaa ninkeeda ayuu ka waraysan jiray oo wuxuu odhan jiray bal ka warran markaas siduu xaalkiisu yahay ya yani maxaad kala kulantay bal inay cabasho iyo wax la mida ka sheegato ayuu doonayay bal inuu hubsado fa taquulu lahu markaasay waxay ku odhan jirtay qofkaa dumarii nicma arajulu ninbuu u wanaagsanaaday ay huwa isagu min rajulin oo nin ahaaday lam yata' lana firaashan walam yufatish lana kanafan ninkaasoo lam yata' lana aan noogu iman firaashan gogol ya walam yufatish lana aan naga baadhin kanafan dhinacna markaa aan baadhin mundu ataynaahu laga soo bilaabo wakhtigaannu u nimi yacnii sida kale waa nin fiican oo aad u wanaagsan oo cibaadadiisa iyo taacadiisa iyo dee waa wanaagsan yahay laakiin gogoshii nooguma iman yacni waxa weeye dhinaca yagana ma faydin waa cabasho ay ka cabanayso inaanu markaa waxaweeye xaqii gogosha aanu gudanin ow cibaadadii isku ilaawey waxayna tilmaantay ilaa wakhtigii ay u timi laga soo bilaabo ilaa wakhtigan inaan markaa waxaweye wax galmi'i ah ayna dhicin sidaasay sarbeebto tilmaantay falammaa taala daalika calayhi markii taasi ku dheeraatay bimacnaa marar kala duwan buu weydiiyey mar walba sidii buu igu jawaabtay isla markii ugu horraysay ee hadalka ay ku tidhi isla markiiba ashkate markaa yacni kama geyn oo nebiga uma geyn wuxuuse bani wax iska bedelaan u yarkaadi falammaa taala daalika calayhi markii arrinkaasi ku dheeraaday oo mar walba gabadhii sidii uun ku jawaabto dakara daalika lilnabiyi sala allahu alayh wasalam arrinkaa wuxuu u sheegay camr bnulcaas wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilqanii bihi ila kulansii yacnii igu yeedh falaqiituu bacd waan la kulmay intaa dabadeed baan la kulmay buu yihi nebiga calayhi asalaatu wasalaam faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kayfa tasuumu sidaad u soontaa yacnii wakhti intee leeg baad soontaa qultu waxaan idhi haddaan cabdullaahi ibnu camrin ahay kulla yowmin maalin kasta waa soomaa maalin kastaba waa soomaa qaala wuxuu uhi wa kayfa takhtimu saad qur'aanka u khatintaa qultu waxaan idhi kulla leylatin habeen kastaba waa khatimaa habeen kastaba qur'aanka waa dhammeeya wa dakara naxwa maa sabaq waxaanu sheegay hadalkii soo hormaray wax la mida ayuu sheegay oo shabbahaya wa kaana yaqra'u calaa bacdi ahlihi asubca aladii yaqra'uh waa berigii dambe wa kaana wuxuu ahaan jiray cabdulaahi bnu camrin yaqra'u mid ku akhriyuu ahaa calaa bacdi ahlihi ehelkiisa qaarkii ayuu ku akhrin jiray asubca subca uu ku akhrin jiray alladii kaasoo yaqra'uhu akhrinayo subca waxaa la yidhaha qur'aanka marka loo qaybiyo dee toddoba meelood loo qaybiyo toddoba madax ama toddoba meelood meeshiiba waa subc waa toddoba subc yacriduhu min annahaari maalintii buu bandhigi jiray liyakuuna akhafa calayhi billeyl yani maalintii baa laga dhegaysanayaa si uu caawa ugu tukado liyakuuna akhafa calayhi si uu ugu noqdo mid u fudud bileyli habeenka gudihiisa wa idaa araada an yataqawaa wuxuu ahaan jiray wa idaa araada markuu doono an yataqawaa inuu isxoojiyo markuu doonona afdara ayaaman maalmuu afuri jiray afdara ayaaman maalmuu afuri jiray wa axsaa tiradoodana waa koobi jiray wa saama mislahunna intii in la mida ayuu soomi jiray yacni markay ku adkaatay maalinna inuu soomo maalinna afuro wuxuu samayn jiray si u xoogaystu markaysagaa dhowr maalmood buu afurayaa dhowrkaa maalmood buu isxoojinayaa tiradoodii intay ahaydna waa koobayaa maalmihii markaa ku dhex jiray ee markaa uu afuray ee inuu soomo ay ahayd ayuu tiradoodii qabanayaa ma afar maalmoodba ma shan maalmoodba ma saddex maalmoodba hadhowbu deedna xidhiidhinaya intii oo soon ah si aanu markaa waxa weye nisfe dahri inuu soomanaado aanu uga bixin wakhtigu markaasaa u kala badhnaado wa axsaa tiradoodana waa koobi jiray wasaama mislahunna in la uu soomi jiray karaahata an yatruka shayan faaraqa calayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sidaa u yeeli jiray karaahata an yatruka kahasho uu kahanayo daraaddeed inuu ka tago uu karaahiyeysanayo shay-an wax inuu ka tago uu nacayo karaahiyaysanayo shaygaasoo faaraqa calayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu uu kaga tegoo kaga faaruqay shay uu nebigu ku ogaa oo nebigu sidaa kaga tegey oo uu sidaa marka waxaweeye isagu ballan qaaday yacni markaa cabdullaahi bnu camrin nebiga sidaa u ballanqaaday nebiguna ka yeelay markii dambe inuu khilaafo oo markaa waxa weeye ka tago buu karaahiyaysanayay waa sida marka waxa weeye marka nebigu wuxuu ku ogaa inay khilaafaan ay ugu adkayd bay ku tusinaysa kulli haadihi riwaayaati riwaayadahan dhammaantood saxiixatun waa saxiixo waa saxiix mucdamuhaa fi saxiixayn badankeeduna saxiixaynkay ku sugantay bukhaari iyo muslim wa qaliilun minha fii axadihimaa in yar oo ka mida ah riwaayaadkaasina waxay ku sugan yihiin labada saxiix mid ka miday ku sugan yihiin yani waxaan labada saxiix ku jirin mid ahaan ku jirin ama aan labadaba ku jirin maynaan sheegin buu leeyihi hmm, laakiin badankoodu waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim xadiiskan dheer oo riwaayaadka kala duwan ee uu sheikhu iska daba keenay aad ugu dheeraaday waxa uu tilmaamayaa cabdullaahi bni camr bni caasi inuu ahaa yacni cibaado badan oo daacada iyo cibaadada aad ugu dadaala oo soom badan oo qiyaam badan inuu sidaa ahaan jirin taasna waxay ka caddahay xadiiskay ku caddahay xataa markii waxa weeye aabbihii uu u guuriyey gabadhii ma xaalayno ma eegin isagoo dhallinyaro ah cibaadada siduu ugu maman yahay cibaadadii ku mashquula cibaadadii ayuu ku mashquula waxaanu doonay maalin kastaba inuu soomo habeen kastana uu qiyaamu u kaco salaatuleyl oo wax ka mida ah habeenkii aanu seexan qur'aankana uu dhammeeyaba habeen kastaba habeenkiiyo maalintii marka la isku daro uu dhammeeyo khatimo ya saasuu doona camalkana waxa weeye dee in la daa'imaa fadli badan baabka aynu xadiiska keenayna waa baabka ku saabsan aliqtisaadu fi alcibaada baabun fi liqtisaadi fi alcibaada cibaadada in la dhexdhexaysto baabkaasay ku saabsanta marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay wakhtiga inuu markaa qaybiyo soonka sunnaha in lala yimaada waa fiican tahay ee markaa bil walba saddex maalmood soon bil walba saddex maalmood soon inta kalena afar waxay kaaga dhigan tahay wakhtigoo dhan aad soontay waayo toban baa lagugu dhufanaya waa diide ka fadli badan baan awoodaa buuli dabeedna waxaa lagu yidhi maalinna soon laba maalmoodna afar maalinna soon laba maalmoodna afar tiina waa diido wuxuu yidhi waxaan awoodaa intaa in ka fadli badan baan awoodaa dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalina soon maalinna afur oo sidaa u qaybi waana soonkii daawuud nebiyullaahi daawuud soonkiisii weeye waana soonka ugu fadli badan markuu yidhi wax ka badan baan awoodaa ee ka fadli badan wax ka fadli badani ma jira baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badani ma jiro waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laa saama man saama alabad ma soomin kii wakhtigoo dhan soomay weliga waa ku celceliyo saddex goor buu sidaa yidhi laa saama man saama alabad laa saama man saama alabad alaasa maraat culammadu waxay yidhaahdeen wakhtigoo dhan ka soomay hadduu wakhtigoo dhan soomo haddii ciidihii iyo ayaamu tashriiqu ay ku jiraan dee soon xaaraanaa ku jira aan bannaanayn waayo labada ciidood ciidulfitri iyo ciidul adxaa in la soomaa ma bannaana waa xaaraan ayaamu tashriiqana in la soomaa ma bannaana allaahumma ilaa waxaa laga soo reebay ruuxa markaa siday ahlucilmiga qaarkood qabaan xadiiskii cabdullaahi bni cumar iyo caaishana ku soo arooray ruuxii mutamatica ahaa oo hadyina waayey oo maalmihii soonka aan ka hormarinin eh, aan ka hormarin yacni xajkii waxaa u bannaanaydoo loo ruqseeyey inuu ayaamu tashriiqa soomo ya lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusamna ila liman lam yajid alhadya rukhso inay tahay baa xadiisku sheegaya bukhaaria saxiixa ku soo wariyey markuu sheegeen in loo rukhseeyeyna cidda u rukhsaynaysaa waa ciddii markaa wax rukhsayn karaysay oo xukmu rafcu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa rukhseeyaa lagu xambaaraya marka culammada qaarkood laa saama man saama alabad waxay ku xambaareen nimaan wakhtinaba afurayn xataa ciidaha iyo ayaamu tashriiqa soo gelinaya ila markaasay abad noqonaysa wakhtigoo dhani taasna waxa ay noqonaysaa markaa xaaraan inay ku jirto maalmo soonkeedu aynay bannaanayn ayaa ku jira ka warran hadduu maalmaha nahyiga nahyigaa ka reebo oo inta kale soomo taa lafteeda waxay leeyihiin culammadu waa laga fiican yahay oo Eh, iyadoo markaa waxa weeye qofkii dee daaqadiisii aanu awoodi karayn sida aynu ku wado mar labaadkana shareecadii ay sahal tahay oo la fudaydiiyo oo sahal shareecadii ay tahay ruux in aanu sidan joogtayn karayn waxaa la fadilay in maalinna la soomo maalinna la afuro marka maalinna in la soomo maalinna in la afuraa bacdu ahlicilmi waxay leeyihin taasaaba ka fadli badan oo daahirka xadiiska may qabsanayaan waa afdalu siyaam ta kale waa shay mudaawamadii diidayo dee ruuxu sidaa ma joogtayn karoo ma wadi karo camalka la daa'imaana fadli badan daaqada aadamiguna dee axwaashiisoo dhan miduu awoodi karo inuu sidaa u soomo markuu dhallin yar yahay iyo markuu yacni markaa gaboobaba sidaa ma joogtayn karoo ma wadi karo marka afdalu siyaam waa maalina soon maalina afar laakiin inuu ruuxu kaba yareeyo ayaa markaa ansab u sii ah saas aawadee cabdulaahi bnu camri markuu ku adkaystay oo loo daayey berigii dambe waa isku ciilkaambiyey alla ruqsadii nebigu kuu sheegay maad qaadati maad saddexdaadii maalmood iska soonti ya saddexdaadii maalmood maad iska soonti xagga qiyaamka laftiisa iyo xagga qiraa'ada labadaba wuxuu ahaa mid aad u badiya qur'aankana habeen kasta mid dhammeeyuu ahaa habeen iyo maalintii baa laysku daraya waa khatimayey qiyaamulleylkana habeen kastaba ma seexanayn habeen oo dhan cibaadu u taagnaa nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu wakhtiga qaybiyo qaybna seexdo qaybna tukado inuu qaybna seexdo qaybna tukado wakhtigiibuu qaybinaya qur'aankana inuu habeen kasta khatimo inuu iska daayo bishii inuu mar dhammeeyo hadduu bishii inuu ka yareeyo doono labaatankii maalmood mar dhammeeyo hadduu inuu ka yareeyo doono tobankii maalmood mar dhammeeyo hadduu inuu ka yareeyo doono toddobadii maalmood markuu dhammeeyo walaa tazid calaa dalik sidaa ha ka siyaadin bimacnaa ka yar inaad markaa ku dhammayso yacni ha ka yeelin yacni toddobadaasaa ku dhexdhexaada oo marka waxa weeye yacni markaa la qaatay oo u dhowaansha badan inaad daa'imi karto waxaa laga qaadanayaa camalka la daa'imaa siduu u fadli badan yahay ee loo fadilaayo ayaa laga qaadanaya cid kastoo xaq kugulena xaqiisa siiyey yacni jidhkaagii xaq buu kugu leeyahay ehelkaagii xaq buu kugu leeyahay ubadkaagii xaq buu kugu leeyahay naftaadii xaq bay kugu leedahay cid waloo xaq leba dee xaqooda waa in la siiya xagga markaa salaadda wuxuu yidhi daawuud wuxuu ahaan jiray mid habeenka nuskii seexda haddana daloolkii kaca saddex meeloodoo meel ahaan haddana waxa weeye markaa lix meeloodoo meel ahaan seexda buu ahaan jiray marka waxay noqonaysaa hurdada markaa nisfuleylkaa horraysa qiyaamkaa ku xiga hurdada kala dambaysa culamadu waxay is weydiiyeen salaaddii subax maxay ku dhacaysaa miyaan salaaddii subax ku beegmayn wayanaamu sudusahu waxaa la odhanayaa daawuud shan salaadood may saarayne konton salaadood baa ku waajib ahaayo dee ummadaha hore konton salaadood baa ku faral ahaa waxaa lagu xambaarayaa wakhtiyadan u seexanayo inaan salaado farali kaga beegnayn ile shareecadoodu waa ka duwanee shareecadeennii saasaa markaa lagu xambaaraya marka isma diidaya ta kale waxaa laga qaadanayaa wakhti dooro ruuxu inuu seexdaa inay habeenkii fiican tahay habeenkii marka nuskii haddii laga soo qaado fardan in habeenku labiyo toban saacadood yahay yacni lix saacadood hore markuu seexdo oo haddana waxa weeye markaa suluskiina muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa afar saacadood labiyo toban saddex u qaybi waxay noqotay iyaduna afar yaa haddana sudus lix meelood u qaybi labiyo tobankii waxay noqotay laba saac halkaa waxaa ka soo xasilaya dee siddeed saacadood wakhtiga habeenka hadduu ka yar yahayna waa ka yaraanays waa ka yaraanays marka waxaa laga qaadanayaa jirka yacni waxa weeye hadday tahay maskaxda iyo hadday indhaha tahay iyo hadday jidhka kale tahayba habeenkii hurdo fiican inuu helaa inay u fiican tahay baa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk